bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo hayna ku dhex jirnay kitaabkii alcaqiidaة الطaxaawiya lilimaam abi jacfar aلطaxaawi raximah اllahu tacaala qala اlimaamu abu jacfar raximah اllah wtacaalى can اlxuduudi wاlgaayaat wاlarkaani wاlأcضaءi wاlأdawaat laa taxwiihi aljihaatu sittu ka saa'iri watacaalaa alla wou ka sarreeyaa waa ka nasahnaaday waa ka hufan yahay can ilxuduudi xuduudo waa ka hufan yahay soohdimo waalghaayaati yacnii yool ama yacnii khaayaad meel u dhammaansho waalarkaani tiirar yacni ama xubno wal arkaani yacni tiirar wal acdaa'i xubno wal adawaati iyo adawaad waa alfaad isku wada dhowdho waxaanoo dhan laa taxwiihi ma hareereeyaan oo ma koobaan aljihaatu sittu lixda jiho ka saa'iri ilmubtadacaati waxyaabaha la bilowday een iyagu hore u jirin sidooda oo kale halkan sheekh wuxuu uga hadlayaa marka allah subxaanahu watacaala tilmaamihiisa ayuuayuu ka hadlayaa tilmaamaha alle saan hore usoo sheegnay waxay u qeybsamaan waxyaabo alla subxaanahu watacaala loo sugo oo sifaat thubuutiya la yiraahdo waxyaabaha alla subxaanahu watacaala loo sugana waxaan ku sheegnay inay yihiin wax alla subxaanahu watacaala <clears throat> kitaabkiisa dhexdiisa uu isku sugay rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam axaadiistiisa saxiixa alla wa tacaala uu ku tilmaamayo uu ku sheegay oo tilmaan alla lagu tilmaamaayo dadka iskama keeni karaan caqlina laguma keeni karo tawqiifi waa ilaahay rasuulka unbaa laga qaataa allah subxaana watacala iyo rasuulkiisa unbaa laga qaataa waxyaabaha ilaahay laga anfinayana sidoo kale waxaa weeyaan iyagana si duuduub ah ayaa ilaahay wax kastoo nuqsaan iyo ceeba looga anfiyaa amaa in la kala dhigdhigo dariiqada salafka ma ahayn sidaas nacam in yacni kaas iyo kaas iyo kaas iyo kaas la yiraha dariiqada salafka ma ahayno subxaana allahi camaa yasifuun iyo qur-aanka saasaad ku arkaysa ilaahay baa ka hufan waxa ay ku tilmaamayaan waxay ku tilmaamayaan wax badan waayo nacam marka kaasuu ilaahay ka hufan yahay kaa waa ka hufan yaha lama dhihin nacam halkan marka dariiqadan hadda sheekhu uu kitaabka hadda sidaan uu ku waday waxaad moodaa marka haddii aan la dhihin wa tacaala can alxuduudi waalghaayaat waxyaabihii hore usoo socday oo alla subxaanahu watacaala uu kasoo waramay ayaa u tilmaamaha alla uu kusoo tilmaamay oo uu kusoo sugay alla subxaanahu watacaala uu usoo sugay ayay tafsiir u tahay ama ay tawkiid u tahay nafyigan haddii la dhaho markaas inay weji yeelato waa wa way tahay nacam haddii kale laakiin dariiqadan ma ahan dariiqada yacni waa laga fiican yahay in yacni acdaa iyo arkaan iyo gaayaad iyo waxyaabahan oo dhan waxaa kaaga hufan waxaa kaaga sahlan laysa ka midlihi shay-un wax ilaahay subxaana wa tacaala oo kale ama jiro nacam alfaadan marka ilaahay subxaana wa tacaala xubno waa ka hufan yahay haayaad eh, xuduud waa ka hufan yahay alfaad mujmala w waa alfaad iyada laftirkeeda duuduuban xaq iyo baatilaa ku hoos jira marka xaq iyo baatil baa ku hoos jiro sheekhu isaga wuxuu u jeedaa macnaha xaqa ah ayuu ujeedaa sheekhu isaga macnaha xaqu ujeedaa sheekha isaga wuxuu ujeedaa macnaha xaqa ah oo sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala in la sugo manhajkiisa waayo horowna usoo sheegay wowna ka hadli doonaayo wuu sheegi doonaa laakiin marka uu leeyahay dad baa marka iyaguna macnaha macnaha baatilka ee ku jiro ama dadka qaarkood ay u jiidan karaan waxa ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala xubno waa ka hufan yahay marka la yidhaahdo ama waa ka nasahan yahay marka la dhaho waxay la aadayaan marka wejigii bay ilaahay ka anfinayaan sifada ilaahay uu sheegtay wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam waxay ka anfinayaan alla subxaana wa tacaala yad labadii gacmood oo alla uu sheegtay oo uu yidhi limaa qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya nacam biyadaya bal yadaahu mabsuudataani gacantii waladii nafsii biyadihi wakiiltaa yaday rabbii yamiinun waxyaabahaasoo dhan oo axaadiistii aayadaha ay sugeen ayay rabaan inay diidaan markaasi waxay leeyihin imaamu daxaawi baa wuxuu dhahay watacaalaa cani ilxuduudi waalghaayaati waalarkaani waalacdaai gacantuna waa xubinay ku leeyihiin kuwaas marka see la dhahayaa marka waxaa la leeyahay waxaa weeyaan acdaadan ama xubnahan yani xubinta adiga sidaad u taqaano midda adiga gacantaada adiga xubinay kuu tahay saasaa u taqaanaa laakiin midda ilaahay subxaanahu watacaala yaa xubin dheh ku yiri adiga nacam shaaricuna xubin ma dhihin gacan uun ilaahay subxaanahu watacaala in loo sugo sifadeeda iyo siday tahayna annaga maba naqaan ilaahay unbaa yaqaana nacam inta ilaahay sheegtay ku gaabso hasii tilmaamin marka laakiin haddaad tiraahdo bal yadaahu mabsuudataani laba gacmood waa xubno hadhowna marka aad tiraa xubno ilaahay in laga anfiyo waayo sidaa darteed aada marka gacantii ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegtay aada diidid waxaa weeyaan waa jaranjaro baatil lagu gaarayo noqonaysaa nacam <coughs> ada dadkuna marka imaamu daxaawi waaba bashar isaga ee hadalkiisa iska daayay aayado qur-aan ayay baatil inay ku gaaraan isku dayaan dadka oo macaani qaldan ayay ku oo macaani qaldan marka ay ku sheegaan haddaba marka <clears throat> alfaadan oo kale marka sida loola dhaqmo culamada salafka manhajkooda wuxuu ahaa <clears throat> wixii aan soo aroorin yacni sugidiisa ama yacni oo ilaahay subxaana watacaala wax sifaadka yacni alla loo sugo iyo kuwa ilaahay laga anfiyey wixii aan soo aroorin <clears throat> alfaadda aan soo aroorin oon kitaabka iyo sunnada kusoo aroorin see loola dhaqmaa sida acdaa oo kale iyo addawaad iyo waxyaabahan oo kale waxaa loola dhaqmayaa waxaa weeyaan ilaahay mana loo sugaayo mana laga anfinaayo <clears throat> waa badan yihiin marka alfaadahaas ereyadaas oo kale waxaa kamid a kuwan <clears throat> waxaa kaloo kamid a qaar kale oo sida jihada oo kale annaga waxaan leenahay marka ilaahay subxaana watacaala ilaahay subxaana wa kor ayuu ayuu sheegtay inuu jiro oo uu carshiga ka sarreeya samaawaadka uu ka sarreeya <coughs> haddii marka la yidhaahdo ilaahay subxaana watacaala ma jiho ayaad u sugaysaan marka ereygan jihada iyadoo la diidayna ma soo aroorin iyadoo la sugayna ma soo aroorin waa laga tegayaa marka <coughs> oo ereygan marka jihada lama isticmaalayo isticmaalkiisa waa layska ilaalinaa sababtoo iyo sunnada kuma imaanin ko haaniyan haddana dad markay kuula yimaadaan sida waa ka hubsanaysaa maxaa kala jeedaa baa leedahay <clears throat> haddii uu yiraahdo ka sarreynta alle oo carshiga ka sarreeyo <clears throat> ayaan jiha u aqaanaa markaas waxaa la leeyahay macnaha aada u jeeda saxiix waayo laakiin lafdiga ah isticmaasho sax ma aha sidaasaa la dhahayaa lafdigan jihada a ka cabirtay lafdi khalada ah waay ilaahay kama cabirin <clears throat> rasuulkana kama cabirin <clears throat> macnaha kale isagu marka waxa ah haddii uu yidhaahdo jiha waxaan u jeedaa si kale oo u fasiro oo ilaahay subxaanahu watacaala lixda jiha inuu ku dhex jiraan ujeedaana mayaa laleeyahy waa ka sarreeyaa ilaahay subxaanahu watacaala nacam ayb oo macnahaas marka lafdan wa macnanba waa u baadil oo ilaahay subxaanahu watacaala waa uga hufan yahay <clears throat> marka alfaadahan oo dhan marka ama erayadan sidaas ayaa loola dhaqmaa sideedana waxaa ka fiican inta soo aroorta in lagu gaabsado nafyan wa ithbaatanba waxa ilaahay loo sugaayo iyo waxa ilaahay laga anfinayaba inta soo aroortay in lagu gaabsado <clears throat> wa tacaalaa ilaahay subxaanah wa tacaala wau ka sarreeyaa can ilxuduudi alla waa ka sarreeya waa ka hufan yahay xuduud ha isku dhibina kitaabkaas tartiibta daxaawi kuma socdo nacam tartiib mualifka uu leeyahay uu ku socdaa marka casharka dhanaa idinka baaba-ayo iska laaba iska dhaafirtaa <clears throat> ayb tacaalaa can lxuduudi watacaala ilaahay subxaanah watacaala waa ka hufan yahay can ilxuduudi xuduud waxaa la yidhaha kelmadan marka alxaddu laba macnaan u kala qaadaynaa meeshaan aada yacni ugu fiirso xuduudda laba macnaa loo kala qaadaya macnaa waxaa weeyaan xuduudun yaclamuhu lbashar xaddun yaclamuhu lbashar soohdin basharku uu yaqaano ilaahay waa ka hufan yahay nacam bi hada almacnaa marka xad ilaahay ma laha mana loo sugaya nacam <clears throat> macnaha marka daxaawina kaasuu ujeedaa hadda macnaha labaad waxaa weeyaan xaddun laa yaclamuhu lbashar ilaahay subxaanah wa tacaala xad basharku ounan ogeyn oo uu uga soocan yahay makhluuqiisa xad ou makhluuqiisa uga soocan yahay basharkuna ounan ogeyn kunhigiisa iyo kayfiyadiisa ounan ogeyn taa iyo isaga waxaa weeyaan marka waa waa leeyahay alla subxaana wa tacaala walidaalika marka culimmada selafka haddaa ku aragto qaarkood iyagoo ilaahay xad u sugaayo sida cabdullahi bnu lmubaarak almarwasi ayaa laga wariyaa in la yiri yacni bima nacrifu rabbana rabbigeen maxaan ku aqoonsanaynaa markaasuu wuxuu yidhi biannahu cala alcarshi baa-inun min khalqihi qiila bixaddin ayaa la yidhi xad miyuu ilaahay uga soocan yahay makhluuqiisa markaasuu wuxuu yihi qaala bixaddin marka xadka ou cabdullahi bn mubaarak ou sugaayo iyo midka daxaawi ou leeyahay ilaahay waa ka nasahan yahay laba macnoo kala duwan waay nacam waana marka salafku ictiqaadkooda iska hor imaan maayo nacam ayb haddaa aragta marka ibnu xibaan iyo rag lamidana iyagu waxaa weeyaan xad waa diideen inay marka ilaahay subxaana wa tacaala ay ku sheegaan xadka ay u jeedaan marka waa soohodintan aad taqaano waa adiga nacam ilaahay subxaana wa tacaala kaas waa ka nasahan yahay amaa xaddun laa yaclamuhu lbashar xad basharku uunan ogeyn ee macnaheeduna uu yahay allah iyo makhluuqiisu inay kala soocan yihiin oo aynan isku dhex jirin taas waxaa weeyaan waa midka la sugaayo la ogol yahay waa nacam wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala marka alla wuu ka hufan yahay can ilxuduudi xuduud iyo soohdimo soohdimo basharku ay yaqaanaan ilahay waa ka hufanyo dadka kuma dhex jira alla subxaana wa tacaala walghaayaati alla subxaana subxaanahu watacaala <clears throat> walghaayatina ilaahay wa tacaala wuu ka hufan yahay dhammaansho alghaayatu waa yoolka meesha ugu dambeeya waay nacam ilaahay subxaana wa tacaala haaye iyo yoolna waa ka hufan yahay walarkaani arkaan iyo walacdaa iyo xubno xubnana ilaahay waa ka nasahan yahay waa ka hufan yahay ayb marka kelimadan alacdaana haddaad ugu soo gabato wejigii waa xubin gacantii waa xubin sidaa darteed ilaahay wejina male gacanna male haddaad tiraahdid saas waa khaldan tahay sababtoo ilaahay isagaa sheegtay oo yiri limaa khalaqtu biyadaya wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam ma diidi kartid adiga ma inkiri kartid nacam acdaa adiga marka taa annaga marka wejiga alle iyo gacanta allena xubno iyo waxaa ku sheegi mayna ilahay isagaa yaqaana nacam ayb kayfiyada inaga waxaan garanayna ma aha nacam marka wal acdaai marka sheekhu wuxuu ujeedaa acdaadan basharka oo kale ilaahay subxaana wa tacaala marka waa ka nasahan yahay oo malaha wal adawaati iyo adawaat adawaatna waa qalab ilahay yani iyo tarkiib iyo ilaahay subxaana wa tacaala malaha laa taxwiihi ma koobto aljihaatu jihooyinka asitu lixda ah lixda jiha ilaahay ma koobaan ayb lixda jiha marka waxaa loo jeedaa waa kor iyo hoos waa labo midig iyo bidix horey gadaal lix intaas ay ku tahay <coughs> lixda jiho alla subxaanahu watacaala ma koobaan hadalkanna sidiisaan daahirka saxiix waa ku yahay maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala lixda jiho waabuu ka sarreeyaaba nacam kuma dhex jiro sheekhu marka wax uu ka hadlayo waxaa weeyaan laa taxwiihi ljihaatu situ lixda jiho ma koobaano alla kuma dhex jiro soo ma garanin marka ilaahay subxaanahu watacaala wuu ka sarreeyaa jihooyinku waa makhluuq makhluuq oo dhan ilahay isagaa ka sarreeyaba nacam ayb ee macnuhu marka sheekhu maaha inuu diidayo alla subxaana wa tacaala inuu kor jiro maxaa yeeley inuu kor jiro isagaaba sheegi doono oo wuxuu dhihi doonaa muxiitun bikulli shayin wa fawqahu buu dhihi doonaa ilaahay subxaana wa tacaala shay walbo mid ka hareereeyey weeyaan oo cilmi ku hareereeyey wa fawqahu wa fawqa kulli shayin alla subxaana wa tacaala shay kastana wuu ka sarreeyaa marka fawqiyada ilaahay iyo culuwiga alla sheekhu gadaalowba ka keeni doonaa nacam kitaabka marka laakiin hadalkan iyo hadalkaas inaad isku wado oo yacni sheekhu hadalkiisa meel inuu u wada socdo laga dhigo mualifka sidaasaa toosan laakiin kitaabka in intaan laga soo qaato laa taxwiihi ljihaatu sit oo laga fahmana macno khaldan waa khalad nacam muxiidun bikulli shayin wa fawqahu marka la joogana meel kale aada la aadid nacam waa khalad nacam laa taxwiihi alla subxaana watacaala ma koobto ma koobaan aljihaatu sito lixda jiho ka saa'iri lmubtadacaati makhluuqaadka intooda kale oo kale siday yihiin adiga halkaan markaad joogtid lixda jiha ah, waa kugu wareegsan tahay kor iyo hoos iyo midig iyo bidix horey gadaal baad u udhexaysaa waa kugu wareegsan yihiin alla sidaasoo kale ma ahan waay wuu ka sarreeya jihaadkan oo dhan alfaadahan oo dhanna marka waxaa kaa kaafinaysa laysa kamithlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir wاlmicraaju xaqu waqad usriya bالnabiyi slى اllahu عalayh walihi waslama wacurija bishaqsihi fi اlyaqda ilى الsma huma ilى xayثu shaء allah waxyaabahan marka caqiidaduna dabcan yani khatarteeday leedahay qofku ictiqaadka waxaa laga rabaa inuu wixii kitaabka iyo sunnadu ay sheegaan salafkuna ku ijmaaco inuu caqiidada meesha u ka qaata nacam ayb waxyaabaha marka alfaadaha keenayo ama ereyada keenayo ereyada xaq iyo baatil wada xambaarsanna inuu ka dheeraado isticmaalkooda oo waxaa fiican lafdi xaq keliya tusaaya qofku inuu isticmaalo nacam ayb marka meelahan oo kale acdaa iyo waxyaabahan xaq iyo baatil ay ixtimaali karaan qofkaas si baatila u qaadan karo waa laga fiicanya marka isticmaalkooda nacam sheekha alimaamu daxaawin hadda ma aha nebi ilaahay soo diray ma aha nacam ayb isaga cibaarada hab fiican uu ula jeedaa marka la jamciyo warkiisa hadalkiisa marka la ururiyo macno saxiixo isaga ujeedaa nacam laakiin haddii qof uu yidhaahdo maya macnaha saxiixa uma jeeday kan baatilka oo u ujeedaa hadda kan baatilkaa ma rabna marka nacam oo kitaabka iyo sunada laga ayaa kaa kaafinayo nacam kitaabka iyo sunada ayaa kaa kaafinayo alla sarreyntiisa inuu makhluuqa ka sarreeyana kun daliil ka badanaa kusoo aroortay kitaabkiyaa tusay sunnadiibaa tustay caqliga saliimkaa tusay firada bashar <clears throat> firada basharka ayaa tustay nacam oo bani aadamku dhibaata markay ku dhacdo gacmahay kor u taaganayeen nacam dadka caamada ah een falsafad iyo hadal iyo aan lagu wareerininna daa'iman waa abadan markii la yidhaahdo markay ay dadka la hadlaayaan ama ay wax u sheegayaan ama ay rabaan inay dhaariyaanba ilaaha ilaaha naga sarreeyay leeyihin nacam ilaaha kaa sarreeyaan kugu dhaariyay ilaaha naga sarreeyay ku leeyihin tijaa ilaahay subxaana wa tacaala sarreyntiisa waa iska ogolyihiin dadku nacam aan yani falsafo dhiganin meel culumo ku murmaysa aan istaagin ee sidii isaga uu ku dhashay fidradiisii nadiifka ahayd iskaga socdo sidaasuu ku dhahayaa caqliguna waa keenayaa ilaahay inuusan makhluuqi inuu makhluuqiisa waa ku dhex jiraa la yidhaahdo de caqli ma ahan ilaahay makhluuq waa ku dhex jiraa marka aada tiraahdo dameerka iyo doofaarka iyo yacnii iyo bani aadamka calooshiisa iyo meelaha qashin qubka ah in ilaahay lagu sifeeyaa waa khalad caqliga saliimkaa ma keenaayo caqliga nadiifkaa soo ma garan <clears throat> sidoo kalena in la yidhaha ilaahay subxaana wa tacaala korna ma jiro hoosna ma jiro midigna ma jiro bidixna ma jiro horayna ma jiro gadaalna ma jiro de macduum waxaan jirin baad tilmaamaysaa nacam haddii hadda adiga lagu yidhaha waxaan jirin noo sheeg intaa unbaad ku sheegi lahayd nacam hore ma jiro gadaal ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro korna ma jiro hoosna ma jiro caalamkana kuma dhex jiro kamana baxsana waa laba naqiid oo la anfinayo nacam labada shay yacni habeen iyo maalin midna ma jiro haddaad tiraahdeed waa khalad sooma laba naqiid ma la anfin kara hal mar midkood unbaa mar walba joogo <coughs> marka waa labada caqiidaba laba caqiido baatila oo ilaahay subxaana watacaala wuu sarreeyaa makhluuqiisao dhan waa ka sarreeyaa kitaabkaana ilaa intaasoo ah yakhaafuuna rabbahum min fawqihim amintum man fi samaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa uma istawaa cala alcarshi wahuwa alqaahiru fawqa cibaadihi adilada tiraday ka badatay nacam wax la inkiri karo ama sacab la saari karo way ka weyntahay nacam <clears throat> wlmicraaju micraajkuna xaqun xaq weeyaan micraajku waa xaq micraajka asalka waxaa la yidhaahdaa sallaanka wax lagu koraa la yidhahda naam jaranjarada wax lagu koro aalada aaladda wax lagu koro meel lagu koraa micraaj la yidhahda naam hadda laakiin waxaa loo jeedaa dheelmintii nabiga la dheelmiyey iyo korsiintii la korsiiyey samada walmicraaju micraajka nabiga sala allahu alayh ali wasalam la korsiiyey samada la korsiiyey ama aaladii lagu korsiiyey xaqun xaq weeyaan nacam oo micraajkii marka waa xaq waqad usriya waa la dheelmiyey binnabiyi sala allahu calayh waali wasalama nabigii waa la dheelmiyey wa curija waa lala koray bishaksihi shaksi ahaantiisa filyaqdati shaksiyadiisa filyaqdati isagoo weliba soo jeedka dhexdiisa ayaa lagula koray oo samada loo geeyey ila samaai samada xaggeeda ayaa loo ayaa la korsiiyey uma markaa dabadeedna ilaa xaysu meel shaa allahu alla ou doonay oo min alculaa kor ah wa akramahu llahu allana waa karaameeyey bimaa shaa-a wuxuu doona ayuu ku maamuusay wa awxaa ileyhi wa u waxyooday maa awxaa wixii uu u waxyooday maa kadaba alfu-aadu qalbigii mma uunan been ka sheegin maa ra-aa wixii uu arkay fa sala allaahu allah amaana caleyhi nabiga korkiisa wasalama allah nabadgeliyay fi alaakhirati waluulaa <clears throat> halkan marka alisraa walmicraaj buu uga hadlaya israhana waxaa la yidhaha dheelminta alisraa waxaa weyaan habeenkii socodka la socdo guureynta la guureeyo marka nabiga sal alla ly slam waa la dheelmiyey dheelminta marka waxay ku ekayd min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlahu makaa laga qaaday masjid aqsa baa la geeyey halkaas ayaa marka haddana micraaj baa ka dhacay waa la korsiiyey samadaa kor loo ayaa loo korsiiyey laba waxyaaboodba marka sheekha waa kusii tafsiiray wa curija bishaksihi buu yidhi shaksigiisaa nebiga la qaaday korna la geeyey nacam halkaa marka wuxuu diidayaa ruuxdiisa keliyaa la qaaday ayuu diidaya oo nebigu waa joogay firaashkiisoo jiifay ruuxda keliya unbaa la qaaday saas baa dadka qaarkood culamada qaarkood ay dhahayaan saxiix ma ahan taas sababtoo ah shaksiga wa curija bishaksihi markuu leeyahy shaksi waxaa la yihahdaa ruux iyo jasad wada jiro ayaa shaksi la yidhaahdaa nacam qofku muxuu ka kooban yahay ruux iyo jir markaa nebiga labadiisaasoo wada socdaa la dheelmiyey ayaa kor la korsiiyey taana waxaa tusaysa qowluhu tacaala subxaana aladii asraa bicabdihi layla cabdi ruuxda lama dhaho ruuxda cabdi laguma sheega nacam soo sooma fi lyaqdatina waxa uu radinayaa dad iyagu marka dhahaya manaam iyo riyow ahaa nacam nabiga isagoo hurdo ayaa waxaa la tusay sida isagoo samada la korsiiyey oo kale waxba lama korsiinin bay leeyihin taana marka waa diidayaa nacam filyaqdati buu ahaa nacam ayb oo yacni inuu riyo ahaa wax tilmaamaya ma laha nacam mar haddii shaksiyadiisii la la bixiyey ee yacni laga bixiyey waana weliba rasuulka sala allahu caleyh waali wasalama waa la waday waana la soo celiyey markii dambe qudrada allahna subxaanah watacaala muddo yar in meelahaasoo dhan lagu geeya mustaxiil kuma aha nacam ila samaai samada inti xaggeeda ayaa la geeyey ayaa la korsiiyey uma markaa dabadeed ilaa xayu meel shaa allahu ilaahay ou doono min alculaa nacam waa marka ilaahay ilaa alla subxaanahu watacaala loo dhaweeyey uma danaa fatadallaa fakana qaaba qowsayni aw adnaa nacam fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa marka uma markaa dabadeed ilaa xayu meel shaa allahu alla ou doono min alculaa kor ah wa akramahu llaahu alla subxaanahu watacaala waa maamuusay bimaa shaaa wixii ou doono ku maamuusay oo jibriil sidratulmuntahaba uga soo haray kadib nebiga waa lasii korsiiyey meel ilaahay subxaanahu watacaala uu yaqaano ee uuna ka yacni alla subxaanahu watacaalana uu kala hadlay wa awxaa wa u waxyooda alla ileyhi nabiga xaggiisa maa wixii awxaa oo u waxyooda tafkiimaa ku jira awxaa ilayhi maa awxaa wuxuu u waxyooda u waxyooday yani shaygaas wuxuu u waxyooda laleeyahay wax weyn weeyaan nacam mararka qaar yacni siyaaq unbaa lagu fahmaa tarkiibka noocaan oo kale ah taxqiirna waa loo jeedaa yacni shayga in yacni tacdiimna waa loo jeedaa labadaasba balaaqada cilmulmacaani waa u isticmaalaa marka tan oo kale laakiin marka laga sheekeynayo siyaaqa yacni iyo qaabka nusuusta u socoto yacni maamuus aada u weyn waay meeshaan taxqiir ma soo geli karo waa tacdiim un nacam siyaaqaa ku tusaya in tacdiim loola jeedo tacdiimkaas darteeda marka loo qariyeyba wixii oo la yidhi fa ilaa cabdihi alla addoonkiisa u waxyooday maa awxaa wixii uu waxyooday oo wax aada iyo aada u weyn ah ayb mararka qaarkoodna waxaa weeyaan taxqiir baa loo jeedaa nacam oo waxaa kamid a xadiidka rasuulka sal ll slam oo kale waman kaanat hijratuhu ilaa dunyaa yusiibuhaa aw imra'atin yankixuhaa fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi hijradiisu waa wax u hijroodaya layiri nacam lama sii sheegin taxqiiraa loo jeedaa sababtoo siyaaq ah siyaaqu dhami bay ku timid banacam wa awxaa ilayhi wa u waxyooda alla maa wixii awxaa uu u waxyooday maa kadaba ma aanu been sheegin alfu-aadu qalbigii maa ra-aa wixii uu arkay qalbigii wixii uu arkayna been kama sheegin oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam intii uu arkay unbuu dadka u sheegay sidoo kalena haddana waxaa kaloo laga anfiyey rasuulka sal ly slam maa zaaqa albasaru wamaa taa aragga nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ma wareerin mana xadgudbin wax aan loo idmin iyo meel aan alla subxaana wa tacaala u idminna ma aanu marka ugu xadgudbin fasala allahu calayhi wasalama fi laakhirati waluulaa israha marka halkaa markii la geeyey dadka qaarkood marka eh, waxyaabahan nabiga caleyhi salaatu wasalaam la tusay fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa yacni de salaadii iyo waxyaabahaasaa ka mid ah oo halkaa lagu soo faray waxaa kaloo sidoo kale israhan iyo dheelminta laftirkeedana waxay korsiinta nebiga kor la korsiiyey oo xagga alle la geeyey waxay tusaysaa alle inuu kor jiro ayb soo ma garanin bacdi naas marka iyaga waxay dhahaan oo nabi muuseba alle wuxuu kula hadlay duuru saynaa taas marka jawaabteeda waxay noqonaysaa waa kula hadlay ma ahani allaa yimid duuru saynaa nas sheegaayo ma laha nacam soo ma kasin taa iyada marka ibnu cabaas bal ibnu cabaas waxaaba laga wariyey inuu yidhi nabiy llaahi muusa yacni duuru sayna baa lagula ballamay wa kaana nidaau fi samaa nidaha iyo dhawaaqa allana samada korkeedu ahaaday nacam marka ilahay isagoo halkaas inuu kala hadlay oo halkaa laga maqashiiyey baciid maaha nacam lakiin tan waxay nas ay ku tahay xadiidkan oo axaadiidta micraajku ay tilmaamayaan in nabiga sala allahu alayh waali wasalam kor la geeyo alle loo geeyo subxaana wa tacaala waxaa kaloo iyadana maalintaas waxyaabihii uu soo arkay lagu maamuusay rasuulka sal ly slam laqad ra-aa min aayaati rabbihi lkubraa aayaadka alle waaweyn ayuu arkay rasuulka sal ly slam wax kamid a ah. jibriil waay nacam jibriiloo lix boqol oo garab leh habkii alla oo u abuuray oo kale ku arkay waxaa kaloo sidoo kale culammadu ay ka hadlaan alla subxaana watacaala ma arkay nebiga sal ly slam nebiga ilaahay ma arkay ilaahayse adduunyada ma lagu arkaa allah subxaana wa tacaala laba riwaaya ayaa ibnu cabaas laga weriye caaisha horta radia allahu canha waxay tiri markii la weydiiyey hal ra-aa muxamedun rabbahu maxamed rabbigii ma arkay markay markii la weydiiyey waxay tiri laqad khafa shacrii waxay tiri marka hadalkaas intay aada iyo aada uga argagaxday oo tinteedii xaaddeedii la istaagtayba ayaa waxay tiri qofkii ku andacoodo yiraahda ina muxamedan ra-aa rabbahu faqad iftara faqad yani faqad iftaraa cala allahi alkadib saas oo kale nacam faqad acdama cala allahi alfirya nacam qofkii yidhi nebi maxamedaa rabbigiis arkay been ayuu ilaahay ku weyneeyey nacam yacni been been abuuradkiiba weyneeyey ilaahay subxaana wa tacala uu ka been abuuranayo aaduu alla uga been abuurta ee jibriil unbau arkay ayb ibnu cabaas isaga waxaa laga hayaa laba riwaayo riwaayo wuxuu yidhi nebiga ilaahay ma arkay baa layidhi nacam ra-aahu buu yidhi ra-aahu waa arkay buu yidhi riwaayadaas marka riwaayo oo mutlaq ah waayo ra-aahu wow arkay nebiga sal ly slam mar kalena waa la weydiiyey waxau uu yihi ra-aahu bifuaadihi buu yii ra-aahu bifu-aadihi qalbigiisuu ka arkay nacam ee labadiisaan indhood ilaahay kuma arkin somakas marka haddii labada riwaaya la jamciyo marka waxay iskugu imaanaysaa ra-aahu marka uu leeyahay waa arkay bimacnaa qalbiga aragti qalbi aragti qalbiyeedou arkay ee aragti yacni labadiisaas indhood kuma uunan arkin nacam ibnu cabaas marka sanad saxiixa loogama haayo inuu yiri labadiisa indhoodu ilaahay ku arkay marka cabdullahi bin cabaas iyo asxaabta isma khilaafsana marka caaisha iyo cabdullahi isma khilaafsana caaisha waxay anfinaysana waxaa weeyaan eh, labada indhood inuu nebiga alla saaray oo ku arkay ilahay laba yani nebiga labadiisa indhood kuma arkin bay leedahay iyada ibnu cabaasna wuxuu leeyahay labada indhoo ku arkay ma dhihin isaga laftirkiisa marka isma diidana sheikhulislaam iyo saasay u jamciyaan iyo eh, iyo ibnulqayim iyo aimada nacam ayb ibnu xajar isaga risaalo yar uu leeyahay mawduucan oo kusoo qaado wuu soo dhaweynaya inuu nebiga ilaahay arkay wa tacaala nacam oo bicaynay ra'sihi oo ku arkay adu marka maxalli khilaaf noocaas oo kale ayaa taasi ku jira marka iyada ambiyada ilaahayna waa arkay oo nebiyo badan baa la tusay aadam baa la tusay ciise ayuu arkay nabiyullaahi ibraahim buu arkay muuse ayuu arkay ilaa gayrihi min alambiyaa ayib marka muuse weliba hadal dheer baa dhex maray oo aada iyo aada u yani isku hadal hadal bay isku celceliyeen oo yacni salaada takfiifkeeda ku saabsan sidaad ogtihiin konton salaad baa la farad yeelay markaasuu yidhi anaa jaribay ee kontonkan laabo oo rabbi wasal rabbaka takfiif rabbigaa fududayn iyo takfiif weydiiso waa marka laabtay shan baa laga dejiyey haddana wuu kusoo laabtay haddana takfiif weydiisa buu yidhi ilaa markii dambe ay shan noqotay salaadii markaasaa marka uu yidhi orodoo laabo takfiif weydiiso anaa jaribay buu yidhi dadkan dadka anaa aqaanuu yidhi nacam markaasuu wuxuu yidhi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam mwaa ka waa ka xishooday buu yidhi intan kadib rabbi waa ka xishooday markaasuu ilaahayna subxaanah wa tacaala waxa uu yidhi laa yubadalu lqowlu ladaya aniga agteyda hadalka lama bedelayo yacni waa saan u iri waayo waa shanta hiya khamsun waa shan salaadood ajarkeeduna waxa uu yidhi waa waa khamsiin konton waa ajarkeeduna nacam halkii salaad toban toban weeyaan nacam toban salaad oo kale arkidaas marka ambiyada ilaahay ou arkay dee nebiyada inay dhinteen baa la ogyahay ciise marka laga reebo inta kale waa dhinteen see ku arkay marka caalamulbarzakhu ku arkay maaa caalamulbarzakha layaa dadku waxa weya saddex nolol ayaa jirto nolosha adduunyada nolosha dhexe oo qofka uu qabrigiisa ku nool yahay aakhiro intaan la gaarin iyo midda aakhiro saddex nolol waay maa marka rususha iyagu jirkooda isma bedelo ciidda ma cunto sida nebigu u yiri sal ly slam in allaha xarama cala cala alardi an taakula ajsaad alambiyaa ilaahay subxaana watacaala dhulka wuxuu ka xarimay ambiyada jirkooda inay cunto marka ambiyada jirkoodana isma bedelo shuhadaduna waa saas oo kale dadka shuhadada ilaahay diintiisa u dhinto isma bedelaan ayagana dadkan marka marka ambiyada way nool yihiin marka alambiyaa axyaaun fii qubuurihim qubuurtooday ku nool yihiin noloshaas marka ay nool yihiin laakiin noloshaan adduunyada loogama qiyaas qaadan karo xaafid ibnu xajar saasuu leeyahay gazwat uxud kitaab almaqaazi baabu gazwati uxud ayuu uga hadlaa nacam imaamu dahabina fi tarjamati wakiic ayuu uga hadlay nacam masaladaas waa ku dheeraaday weliba nacam wuxuuna tilmaamay nolosha adduunyada iyo taas inaysa isku mid ahayn nacam hadalkaas marka hadda in la badiyo oo culimmadu ka hadlaan iyo halkaan aan uga hadalna maxaa sababaaya waxaa sababaaya niman waxaa jira iyagu maadaama ambiyadu waa nool yihiin la yiri waa baryaynayay kuleeyihiin nacam qof nools wax lama weydiisan karo marka nacam hebelow nabi ambiyada ilaahay noo duceeyaan dhahayna nebi maxamed oo joogso dhibaana haystaan leenahayay kuleeyihin nacam sababta waa maxay ee waa noolyahay nebiga waa dhinta ha dhihin oo kuleeyahy nacam hadda nebiga inuu dhinto horta layskuma khilaafsano qabrigiisa waa kaa la yaqaano maalinkou dhintayaa la yaqaanaa meeshuu ku duugan yaha la yaqaanaa hadda ninkii yidhaha nebiga ma dhimanin waa noolyahay de waa nin mukaabaro samaynayo noloshaan xadiidku sheegayna waa ka duwan tahay tii uu ka dhintay adduunyadau ka dhintay mid kale u galay noloshaas marka nolosha alxayaatu albarsakhiya midaan ma shabahdo hadda rasuulka qof cilmi weydiinaysa ma laha nacam inta qabrigiisa tagto rasuulka ilaahay mas'aladan noo sheeg markuu noolaa waa la dhihi jiray soo maaha inta loo tagaa nebiga cilmigaa laga bara jiray dadkuu wacdin jiray rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam jihaadka isagaa hogaami jiray muslimiinta hadda marka nebiga miyaa laga sugaa marka inuu dadkii hogaamiyo jihaadkii isagii marka oo dadkiibuu tujin jiray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam imaam buu salaadaha saa dadka masaajidkiisa ku tujin jiray markuu dhinta abubakar baa la wareegay rasuulka ma tujin jirin dadka de haddii nolosha adduunyadoo kale uu nool yahay maxuu dadka u tujin waayey maxaa cilmiga iyo fataawada looga qaadan waayey markuu dhintay kadib yani fataawadiisii hore ee lasoo guuriyey waa lagu dhaqmaa dabcan laakiin waxaan ujeedaa markuu dhintay kadib bal asxaabu rasuulillaahi masaa-il waaweyn ay isku khilaafeen oo dagaal baaba dhex maray xataa hadday nebigu noloshaan oo kale uu nool yahay inta baxa intay tagaan ay waxay dhihi lahaayeen rasuulka ilaahay yaa saxan labadeenna qolo qolada uu yidhaha idinkaas saxan kuwa kale waa joogi lahaayeen marka way hoggaansami lahayen le dad nebiga u hogaansanay ahayn asxaabu rasuulillaahi marka noloshaas iyo noloshaan isku mid ma aha nacam sidaa marka in loo ogaado marka ambiyada ilaahay nolosha uu ku arkayna nebiga waa nolosha iyagu xaalatul xayaatulbarzakhiyay joogeen isaguna wuxuu joogay yacni caalamkaa sare ee markaa uu noolaa rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalam nacam marka micraajkaas marka waa xaq micraajka sunnadaa tustay israhana qur-aankaa sheegay subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraam micraajkana axaadiidta bukhaari iyo muslim xadiis anas iyo ayaa aada u tusay naam oo ka warramay labadaas marka israa iyo micraajku marka waa xaq waay kitaabka midna tusay midna sunnadaa tustay micraajka qur-aanku ma ka hadlin marka de waxaa weeyaan israhow ka hadlay dheelminta horew ka hadlay asbaabta marka yacni in nebiga hore laga dheelmiyo ma habeen la dheelmiyo isla markiina la keeno lasoo celiyo maxaa ku jirtay haddii la yiraahdo de waxaa weya dadkaa lagu imtixaanayo nacam dadka ayaa lagu imtixaanaya waid qulnaa laka ina rabbaka axaata binnaas wma jacalna aru'ya alatii araynaaka ila fitnata linnaas washajarata almalcuunata fi lqur'aan ilahi subxana wa tacala leeyahy wshafaacatu shafaacadii alatii shafaacadaas oo idakarahaa lahum haawalxawdu xawdka darka alladii kaas oo akramahu llahu alla uu ku maamuusay tacaalaa sareeyay bihi nebiga uu ku maamuusay kiyaatan gargaar liummatihi oo u gargaarayo ummadiisa darteed oo ugu maamuusay xaqun weeyaan waa dhab isaguna jiritaankiisaan rumaysannahay xawdku marka waxaa axaadiidta kusoo aroortay aada iyo aaday u badan tahay xaddi tawaatur ay gaareen soddon saxaabi meelahaasaa warisay xawdkuna wuxuu kamid yahay khayrka faraha badan ee nebiga la siiyey inaa actaynaa kal kawthar ilaahay uu ku sheegay qeyb kamida waa xawdku nacam ilaa soddon iyo dhowr saxaabi ayaa wariyeen alimaam ibnu kathiir raximah llahu tacaala albidaaya walnihaaya aakhirkeeda ayuu aada uga axaadiistaas ugu soo qaatay axaadiisu lxawd halkaa ayuu ku sheegay waxaa kamid a marka axaadiistaasan kasoo qaadan karnaa ma rawaahu lbukhaariyu raximah llahu tacala can anas bni malikin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal ina qadra xawdii kamaa bayna aylata ilaa sancaa min alyaman xawdkayga ama darkayga qadarkiisu waxa uu la egyahay ayla iyo sancaa inta udhexayso ayla waa baldatun fi shaam sancaana waa yaman sancaal yaman inta udhexayso wa ina fiihi alabaariiqa waxaa taalla dhexdiisa buu yihi waina fiihi min alabaariiqi ka cadadi nujuumi samaa ibriiqyada iyo jelmadaha yacnii yaalle weelasha lagu cabaayo waxay la egyihiin xagga tirada xidigaha samada oo kale nacam u tiro badan yihiin ayb xadiidkan marka sanid saxiixa ayuu ku yimid marka nacam oo imaam axmedna waa wariyey nacam waxaa kaloo axaadiidta xawdka kusoo aroortay ka mida layaridana calaya naasun min asxaabii xataa idaa caraftuhum ikhtulijuu duunii faaqulu asxaabii fayaqulu laa tadrii ma axdatuu bacdak ayb xadiidkana bukhaari baa wariyey nacam wuxuu leeyahay nabiga sala allahu aleyh ali wasalam dad ayaa darkayga xawdkaygay usoo aroorayaan oo dadku marka ay qubuurta kasoo baxaan waa ooman yihiin ay u haraadan yihiin waa lasoo cararayaa marka dad marka wuxuu yidhi asxaabteyda kamida yacni ummaddaa loo jeedaa yaa waxay imaanayaan buu yidhi marka ayaa soo aroorayo xowdkayga usoo aroorayaan xataa idaa caraftuhum markaan aqoonsado inay ummaddayda yihiin waxa uu ku aqoonsanayana waxa weeyaan sujuuddoo ku aqoonsanaya nacam waa dad muslimiina marka dadkan xataa idaa caraftuhum ikhtulijuu duunii markaan aqoonsadoon gartay inay ummadayda yihiin meel aniga sokadayda ah ayaa laga dafay ayaa laga dafaya nacam ikhtulijuu duunii yacni meel sokadayda ayaa laga qaatay oo meel kale loo leexsaday dhanka bidixaa loo eriyey fa aquulu waxaan dhahayaa asxaabii asxaabtayda ii daaya yacni fayaquulu wuxuu dhahayaa laa tadrii maa axdathuu bacdaka laa tadrii adiga ma ogid maa axdathuu bacdaka gadaashaa waxay diinka kusoo dareen oon diinka ka mid ahayn ma ogid adiga iska daa kuwan baa laleeyahay idan marka waxyaabaha xawdka nebiga qofku inuu kacabi waayo ee qofka uu ku hungoobo sababo waxaa ka mid ah bidacdaa ka mida ah, naam bidcada inaka laa tadri maa axdatsu bacdaka alixdaathu fi diin diinka in wax lagu soo daro aan ka mid ahayn marka qofka diinka waxaan diintii nebigu ou ogaa waxaan ahayn diinka kusoo daro xawdka nebiga ma ka cabaayo riwaaya marka waxay leedahay ikhwaani buu nebigu yiri riwaaya usayxaabi bay leedahay nacam amase yacni waxa haddii loo jeeda marka dadkii waagii nebiga joogay sala allahu calayh waali wasalam kuwii ridoobay baa loo jeedaa nacam ayb siday ahaataba waxaa weeyaan marka qofka mubtadica ama yacni bidcada ka diin dhigto xawdka nebiga waa laga eryaa nacam riwaayo kale waxay leedahay fa aqulu suxqan suxqan markaas marka sidaa la yiraahdo kadib waxaan dhahayaa suxqan suxqan fogaada fogaada iga tago iga fogaada sidaas baan dhahayaa buu yiri nacam marka eh, de bidcada qofka inuu iska ilaaliyo bidacda ugu daranna waxaa kamid a ah baabkan hadda ku tacalluqdaba eh, de dadku qofku inuusan xawdkiiba rumaysnaynba nacam dawaa marka xawdka nebiga inkirtaa muctasiladaa kamida khawaarijtaa kamida xawdka nebiga waa inkirsan yihiin ma ogola nacam say uga cabaayaan marka xawdka rasuulka caleyh isalaatu wassalaam inaka laa tadri ma axdau bacdaka marka bidcadu inay wax yar aanay ahayn oo yani shumigeeda iyo baaskeeda inuu aada iyo aada u weyn yahay nacam qabriga nebigaa lagugu imtixaana aakhirana waa kaasayo waxaa weeyaan haddaad diintii nebiga waxaan ahayn diin ka dhigato sidaas baa kuu dambeynayso marka qofku waxa uu ilaahay ku caabudayo inuu iska ilaaliyo ee uu ku saleeyo dariiqii rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam oo imaam maaliga ah wuxuu dhihi jiray alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii isagoo tacliiqinaya wuxuu dhihi jiray maa lam yakun yowmaidin diinan laa yakunu lyowma diina maalinkii aayaddaas soo degaysay aayaddii ugu dambeysay maalintii soo degaysay waxaan diin ahayn laa yakuunu lyowma diinan maanta diin ma noqonayaan maa maanta diin noqon maayaan dad baa marka inay qur-aankii ka dheeraadaan sunnadii ka dheeraadaan meelahaas marka un inta layska aado yacnii waxyaaba aan nebigii la imaanin oo asxaabtii aynan la imaanin oo meelay ka yimaadeenba aan la aqoonin bay diin ka dhiganay afar labaatan sac kusoo jeedaan nacam ummaddiina ay ku dhibayaan hadhown inay ajar ku helaanay rabaan waxba ku heli maayaan inaka laa tadri maa axdasuu bacdaka u taalo naam bilmithaal yani waxyaabaha ugu sahlan oo dadku ay garan karaan waxaa ka mid a ixtifaalka mawlidi nebi sala allahu alayh waali wasalam car ha laga keeno waa kaa nebiga inuu sameeyey bisha rabiicul awal labiyo tobankeeda inuu ixtifaalay ee uu dabaaldegay anaa dhashay waa dabaaldega inuu yidhi asxaabtiisa ha laga keeno asxaabta waa mashquulsanaayeen kuleeyi kuleeyihin jihaaday ku mashquulsanaayeen saasay u sameeyey waayeen de adiga maa ku mashquulshid jihaadka marka hadda yaa oga yaa waqtigan soo soo baahi looma qaban soma kasin tan kale iyada haddana waxaa ah, taabiciintii ma sameeyan ku leeyahay afarta imaam ma sameeyan waa yahay oo fiqiga lagu la raaco lagu daydo ma sameynin xaggee laga keenay marka say diin u noqotay marka sidee loogu gaalaysiinaa qofkii ka tegay marka waa yahay taasaa kasii darani nacam ayb oo waxaa laleeyahay qofka mawliidka diiday ixtifaalkiisa nebigu necab yahay haye ayib ninkii nebiga nacaana gaal waay diinka waa ka baxay nacam dee bidcadii haddana in laysku sii gaalaysiiyo soo shido kale maaha nacam ayb waxaan kaloo iyadana yani tamaayulkan iyo yani iyadana dikrigan aan la aqoon jirinoo ah ah iyo huu huu iyo ah huwa huwa huwa huwan ka wadnaayo kule huu huu huu huwa huwa maxay tahay marka jumlo dhamaystiran ma aha ahdana waxaa weeyaan allah allah awel allah allah ayay ahayd dikriga khaasatulkhaasana waa alifka iyo hadiya kuleen ah ah ah dawaa magaci ilaahay lagu sii ciyaaray soo maaha nacam ayb marka waxyaabahaas oo kale haddii habeen dadkiyaa lagu lugoynaa marka oo inta afar ilaa inta caawoo dhan ayaa lagu soo jeedaa salaad subaxna la tukan maayo nacam imaamka hadduu salaada subax suurad xoogaa dheer uu ku tujiye waa qaylinayo nimanka noocaasa nacam ayb habeenka oo habeenkaasoo dhanna bidcuu kusoo jeedaa salaadii suuratu sajde in lagu tujiyana waa la dheer tahay nacam waa bulbul kacsana nacam ayb marka waxyaabahaasoo kale qofka ilaahay ugu dhawaada isaga baa ku dhib qaba nacam walxawdu xawdka alladii kaas oo aadaankii meeqaa lagu soo daray aadaankii meeqa waxaa lagu soo daray waa la adimaya in allaha malaaikatahu yusaluuna cala nabiy aadaankii nebiga uu adimi jira ma ahayn aayaddaas in la iltisaamo aadaanku markau dhammaado lagu dara aayaddaas nacam xaggay ka timid nacam salaadii meeqa bidcaa lagu soo darayna nacam meeqaa lagu soo daray usallii farda duhri salaadii laga hormarinayo nebigana uunan la imaan jirin niyada qalbiga allahu akbar rasuulka saas u dhihi jira nacam hal faqiih ama hal muxadis ma jiro oo ku dhahay rasuulkaa niyada la jaaray ama niyada ku yani salaada niyadeeda yani waxaan ujeedaa ku talafuday oo ku dhawaaqay ayb meeqo kale waxyaa meeqo waxyaabooda salaada laysaga soo darsaday atixiyaadkii haddaad maagto u sax oo aad tiraa war atixiyaadka aada akrinayso kii rasuulka akriyay ka dhig oo salliga nebiga markaad gaarto allahuma salli calaa maxamed wacalaa ali maxamed kama sallayta calaa ibraahima wacala ali ibraahima inaka xamiidun majiid allahuma baarik calaa maxamed wacalaa ali maxamed kama baarakta calaa ibraahim wacala ali ibraahim innaka xamiidun majiid ama kuwii kalee soo arooray la imaam haddaad tidhaahdeed maxay dhibeeya kuleeyay sayidinaa haddaan ku daro allahuma salli calaa sayidina maxamed haddaan ku daro maxay dhibeeya buu kuleeyahay dee nebigii asxaabtiisii dadkii uma barin sidaas daa iska dhaafta maxaa kaa baahay adiga ood ogaatana nebigu inuu sayid yahay lama diidana sayidnimada rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam ayb soonkii sidoo kale meeqo bidca soonkii lagu soo daray oo nabigu uusan ogeyn calayhi isalaatu wasalaam xajkii kadalika ummaddu yacni waxaa weeyaan eh, ictiqaadkii ugu weynaa ilaahay subxaana watacaala xaggaa inta layska dhigay ayaa makhluuq un la wataa keliya nacam maanta dhan waxaa lagu doodaa oo aayado iyo axaadiis laysku dayaa makhluuq waa la baryi karaa maxaa adiga makhluuq ugu doodaya ilaahay subxaana watacaala alla wuxuu leey watawakal cala alxayi aladii laa yamuut ilaahay baaba jooge maxaase qofkan bidci ugu tilmaantay ilahay hala barya hadduu yidhi nacam qof alla hala barya yidhi ma gefsana nacam billahi caleyk nacam marka waxyaabahaas oo dhan ictiqaadkiibaa bidcadii ay gashay cibaadaadkiibay bidcadii gashay suluukiyaadkii bay gashay nacam waxyaabaha yacnii tarkiibka iyo tarhiibka axaadiis aan jirin oo mawduucaada ayaa ilaahay lagu caabudaya nacam intaas dadku isku noojinaya ah. subax markuu salaada subax tukado waxaa laga yaaba inuu adkaar tiro badan oo akriyo wax soo aroorana aysi jirin ah. inta soo aroortayaa ku filan la imaan maayo ah. marka waxaasoo dhan waxay keenayaan marka xawdkii nebiga qofka in laga xirmaaniyo oo uu waayo ayay keenayaan sidoo kale waxay keeni karaan dhibaatooyin kale dadkiina inay ku kala tagaan sababtoo adiga haddaad bidco soo abaabulatay haddee ninkan kalena caqligiisa caqligiisao adeegsana mid kaloo la imaana haddaad diidana de firaqdu waa badanay marka waxay u badatay firqooyinkuna wax kale ma aha waa bidcadaa keentay marka bidcada in layska ilaaliyo waalxawdu xawdka alladii kaas oo akramahu llahu alla uu ku maamuusay tacaala sareeyey bihi isaga uu ku maamuusay qiyaasan ayb waalxawdu xawdkii alladii akramahu allahu tacaalaa bihi alla subxaanahu wa uu ku maamuusay bihi isaga uu ku maamuusay qiyaasan gargaaro liummatihi ummadiisa ou u gargaaro waraabiyo alla subxaana watacaala xaqun weeyaan xawdkaa isaga ah waa xaq axaadiidtaas baana ku timid oo kusoo aroortay wshafaacatu faqradaan ku darayna wshafaacatu shafaacadii allatii taas oo iddakharahaa lahum alla subxaanahu watacaala oo u keydiyey xaqun weeyaan iyadana ayb kamaa sidii ruwiya lagu wariyey fil ahbaari ahbaarti shafaacadii iyadana waa xaqu yiri shafaacada dhowr nooc ayay u qeybsantaa macnaheedana waa ergeyn shafaacada in ilaahay subxaanahu watacaala looga ergeeyo maalinta qiyaamaha dadka dhowr nooc bay u qeybsantaa ashafaacatu alcudmaa shafaacada weyn ama shafaacatu almowqif midda la yidhaha shafaacada banka qiyaamo oo taas iyada marka waxaa weya dadku markay isku riiqmaan oo ay isku ciriirtiyoomaan oo qoraxdiina lasoo dhaweeyo oo dadki ay dhididaan oo isku rafaadsan yihiin oy rabaan gaal iyo muslimba mar un in la kala saaro dadkan si un meesha un looga raaxeeyo soo adiga ma arag meel haddii dadka la tubo meel bannaana oo qorax badan dadka marka la geeyo hadda adduunyadao meel lagu saf gala la yidhaah oo wax ay sugayaan waxa dhibaato iyo rafaad ka muuqdo mar un meeshaan aan ka tagno sida ay u leeyihiin sidaas si la ego xaalku waa ka daran yahay markaas dadkii marka waxay rabaan mar uun inay kala baxaan un nebiyullaahi aadam baa loo tegaya markaasaa la dhahayaa ilaahay noogu tago waxaad tiraahdaa ilaahay yacni noo bari oo waxaad tiraahdaa inuuna kala saaro markaasu wuxuu leeyahay waa iska soo wareejinaya aniga ilaahay subxaana watacaala geed uu iga reebay baan cunay geedkaas baan ayaan cunay oo alla subxaana tacala wuxuu iga reebay baan koray ina rabbii qad qadiba rabbigay subxaana watacaala waa carooday caro uunan weligiis caroonin hadda ka horna uunan uusan carood doonin ayuu alla carooday marka wuxuu leeyahay nuux u taga nabiyullaahi nuux nuux bay u imaanayaan sidoo kale nabiyullaahi ibraahim bay u tegayaan muusey u tegayaan ciisey u tegayaan ilaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam markuu nabiga ay u yimaadaan ayuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam carshiga hoostiisa ku sujuudaya marka fa yakhiru saajidan sujuud buu u dhacayaa markaasuu ilaahay baan ammaanayaa buu yidhi ammaan maalinkaas la ii furi doono oonan hadda aqoonin ayaan ilaahay ku ammaani doonaa buu yidhi markaas ayaa marka waxaa la idhahayaa yaa muxamed irfac ra'saka madaxaaga kor u qaad washfac tushafac ergey waa lagaa erge aqbalayaa nacam waqul dheh yusmac waa lagu maqlayaa nacam markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ummaddii u kala soocaa maqaamkaasaana nebiga caleyhi salaatu wasalaam dadka ay ku mahadin doonaan nacam oo waana maqaamka maxmuudka ilaahay qur-aanka uu ku sheegay aadaankii kadibna nebiga aan ilaahay u weydiinayna nacam ayb oo min alleyli fatahajad bihi naafilatan lak casaa an yabcaaka rabuka maqaama maxmuuda maqaamka maxmuudka marka kaas weeyaan shafaacadaasna shafaacat lcudmaa ayaa la yidhaha shafaacada weyn oo qof kastaa nebigayna gaar ku tahay cid kale malaha nacam aan isweydiina marka shafaacada nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii la yidhi rasuulkii allow ilaahay noo weydii inuuna kala saaro inta nebiga iska baxo ilaahu dadka kala saar ma dhahaayo nacam sababtoo a ah yacni kuma lahan taas oo kale waa addoon rasuulka caleyhi salaatu wassalaam ma alla unbau caabudayaa sujuud iyo addoonnimo iyo wuxuu muujinayaa marka iyo yacni khushuucau muujinaa ilaahay baa markaas ku tafadulayo oo la imaanayo ilahay agtiisa yani cid ka hadli karta male maalinkaas yowma-idin yatabicuuna addaaciya laa ciwaja lahu wakhashacat alaswaatu lilraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa ambiyada ilaahay baaba cabsanaya oon hadli karin nin wadaada marka wuxuu kuu qorayaa marka sheikh hebel xertiisa iyo yacni dariiqadiisa oo dhan isagaa badbaadinaya mid naarta la gelinaa kuma jira nacam naarta istaaga uu leeyahay nacam ayib kayf haadaa waxaasoo kale nacam rasuulka ilaahay baaba baqaayo shiiqaana muxuu yahay isaga nacam rasuulkii baa baqaayo ku dhicin inuu ilaahay markaas uu hore wax ka weydiiyo iska hadle qof hadlaaya ma leho ilahay yiri subxana nin walba waa khushuucsan yahay nacam wax hadlay wakhashacat ilaswaatu lilraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa nacam marka dadka waxaan diin ahayn baa diin looga dhigaya nacam ayb waxaan diin ahayn ayaa diin looga dhigaa qofkii yiraa war waxaan diin maahna qur-aanka diin ka dhigtana waa bidciyaa laleeyahay nacam shafaacada marka taas waa shafaacat lcudmaa ayaa la yiraahdaa taas muslimiinta o dhan waa ogol waa isla ogol yihiin wax diidan malaha firqooyinka muslimiinta waxay islaam u nisba sheegtaan shafaaco kale waxaa weeyaan oo nebiga u gaara kuwa nebiga u gaaraan hormarinaynaa shafaacada nooceeda labaadee rasuulka u gaara sala allahu alayh waali wasalam waxaa weeyaan jannada furideeda jannada marka dadka loo idmo dadkii ahlu jannada ahaa ma laga furaayo ilaa nebiga caleyhi salaatu salaam uu gargaraaco malagii markaas uu yidhaahdo adaa la ii idmay hortaa inaan cid kale ka furin marka rasuulkaa u gargaraacayo dadka istiftaax u weydiinayo markaasaa laga furayaa shafaacadaana nebigay gaar ku tahay sala allahu alayh ali wasalam taa iyadana wax diidan malaha dadka ahlu qiblada waxa qiblada u nisbe sheegto shafaaco nooc saddexaad oo nowcan maa yan labadaas nebigay u gaar tahay mid saddexaad oo marka waxaa jirto eh, abu aalib nebiga oo u shafeecayo laakiin aan ahayn shafaaco naartii laga soo saarayo shafaaco oo takfiifu lcadaab ah wey cadaabka unbaa laga fududaynaya oo <coughs> cabaas ibnu cabdilmualib a wuxuu yihi adeerkaa wax mau tartay <coughs> waa ku difaaci jiray waa ku ilaalin jiray waa ku dhowri jiray maxaa u tartay adeerkaa xuma u tartay markaasuu wuxuu yidhi amaa inahu fii daxdaaxin min annaar wuxuu ku jiraa ayuu yidhi meel aan mool ahayn oo naarta naar ah naarta yacni meelaan mool ahayno uga jiraa marka wuxuu yidhi haddaan aniga ahaa lahaynna moolkaasuu geli naarta hoosteedu geli lahaa moolkaasuu tegi lahaa nacam ayb marka cadaabkaas marka lugaha ka haayo yani cagaha ka hayo rasuulka sal lla ly slam xadiid kale wuxuu ku sheegay yaqlii bihi bihima dimaaquhu naam labadaas dhuxul ee looga hayo looga hayo cagaha looga hayo waxaa la karkaraya maskaxdiisa la burinaysa naam oo la karkaraysa walciyaadu billah qof ka cadaab daran inuu jirana uma maleeya asaana ugu cadaab fudud dadka meesha suu jira naam shafaacada marka nooca nooc kale waxaa weeyaan dad ahlu kabaa-ir ah oo naarta inay galaan loo naarta inay galaan la amray oo naarta loo sii wado inuu ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam alla u baryayaa in ummaddiisaas loo daayo markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala oo u xadeynayaa nacam ah, waxaan ujeedaa markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala intaas wuxuu leeyahay soo celi shafaacada nebiga marka naarta looga soo celin waa dad naarta ay yani u waajibtay laakiin aan gelin aan gelaynin oo shafaacada nebiga caleyhi salaatu wasalaam aynan ku gelaynin marka qola marka waa kuwaas iyago kuwo kaloo dadka ahlu kabaa-irta ahna naartii la geliyey markay naartii galeen ayuu nebigu u shafeeca sala allahu alayh waali wasalam naartuu kasoo bixinaa marka ilaa marka ugu dambeysa yacnii wax allaale wixii yani ilaa shafaacadiisa ay gaarto qof yacnii e, dhuuri caso wax la ego iimaana qalbigiisa oo ku jiro aa laga soo saaraya naarta nacam marka shafaacadaas dadka ahlu kabaairta loo shafeecaayo nebiga kuma khaas aha rasuulka waa shafeecaya malaa shafeecaysaa dadka saalixiinta muminiinta way shafeecayaan taa iyada nebiga kuma gaar ah caleyh salatu salaam laakiin nin shafeeci kara mala ogow ilaa ilaahay inuu u idmo maahane man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi shafaacadan marka ahlu kabaairta loo shafeecayo dadka dunuubta waaweyn sameeyey ee ama kuwa naarta gala la yirin weli gelin ee lasoo celinayo ama kuwii naarta galee laga soo bixinaayo khawaarij iyo muctazila ma ogola oo waxay qabaan iyagu qof dambaabay ee naar la geliyay laga soo bixin maayo maa wax naxariisoo gaaraya ma maleh oo waxay soo qabsanayaan marka rabbanaa inaka man tudkhili innaara faqad akhzaytahu aayaddaasay soo qabsanayan maa maxaa laakiin ku xiga marka faqad faqad akhzaytahu wamaa lilaalimiina min ansaar aalimiinta wax u gargaaraya aalimiinta mushrikiintaa loo jeedaa maa mushrikiintaa laga wadaa saxaabaduna saasay ugu fasireen banaan ayb sooma kasi axaadiidta rasuulka iyo aayaddan isdiidi maayaan bal aayadda kale ilahay wuxuu yihi man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidni shafaaca inay jirto aayaddaasaa tilmaamaysa nacam taas marka nebiga kuma gaar aha xataa waxaa jiraya dad mu'miniintii iyo malaa'igtii iyo nebigu marku shafeeco intaa markay wada ambiyada markay shafeecaan dad weli naarta ku jiro oo caqdigoodii islaam oo saxiix ahay oo aynan ogeyn ayaga ilaahay baa kuwaas yaqaan alla keligiis unbaa yaqaano naartoo kasoo bixinay marka ilaahay baa kasoo bixinaya oo wuxuu leeyahay shafacat almalaaikatu malaaigtii way shafeecday wa shafaca anabiyuuna nebiyadiina waa shafeeceen maa baqiya ilaa arxam raaximiin arxam araaximiin unbaa haray buu leeyahay isagii baa marka ilaahay subxana wa tacala baa kasoo bixinaya marka naarta waa dadka marka naarta dad marka naarta ku madoobaaday oo ku gamaaray weeyaan markaasaa jannadii lasoo gelinayaa nahrulxayaa ayaa ayaa ayaa la gelinaa kor cusub baa ilaahay usoo dhalinaa markaasaa jannadii marka halkaas ay ku gelayaan markaas wuxuu leeyahay dadka ahlu jannada kuwaas waxay u yaqaanaan cutaqaau raxmaan dadka ilaahay uu soo xoreeyey naam ayaa loo yaqaanaa ayb jahanamiyiinna waa lg waa loo yaqaanaa naam walciyaadu billah naam ilahan jahanam ka galna ayb marka shafaacadaas iyagu marka khawaarijta muctasilada diidan dadka ahlu eh, ahlu xaqa ama ahlu sunnadana shafaacadaas way ogolyihiin axaadiista kusoo aroortayna waa mutawaatir axaadiis mutawaatira kusoo aroortay ayb anwaacda marka shafaaca nooc kalaa jirta iyadana oo shafaaca eh, nabiga caleyhi isalaatu salaam darajaadka dad jannada galay darajaadkooda kor in loo qaado meeshii ay yacni camalkooda uu geeyey ayuu kor uga qaadaya rasuulka caleyhi isalaatu salaam ilaahay baa u baryaya ilaahay baa u idmaa in kor loo qaado kuwa iyaguna marka waxaa weeyaan eh, taa iyado khilaaf kama taagna midda khilaafka ka taagan yahay waa shafaacatuhu liahli lkabaa'ir nin dembi kabiira a galay oo naar galay ama naar loo loo waajibiyey inuu tago mala ma loo shafeeci karaa mase maya taasa ahluxaqi iyo ahlu sunnada isku ahlu ahlu sunnada iyo ahlu bidaca isku khilaafsan yihiin shafaacada marka waa taas shafaacada laba rugniya oo asaasi bay leedahay inuu alla idmo shaksiga loo shafeecayo kan shafeecayo labadaba in loo idman oo alla raalli ka noqo shardigaasaa shafaacadu ay leedahay waka min malakin fi samaawaati laa tugnii shafaacatuhum shay-an ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa nacam hataa marka shafaacada dadka laba daraf iyo dheiyo dhexdhexaad waay daraf isaga waxaa weeya shafaacadii mushrikiintao kale u aaminsan yahay waa mushrikiin iyo wax in la halmaalo oo iyagu marka waa maxay wax aan shafaaco ku jirin ama aysan ogeyn inay shafeecayaanay shafaaco ka goobaan kuwaas marka waa kuwa ilaah yidhi wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaai shufacaa'una cind allah markaasuu ilaha yihi qul atunabi'uuna allaha bima laa yaclamu fi lsamaawaati walaa fi lardi subxaanahu watacala camaa yushrikuun kuwaas iyaga marka waxaa weeyaan waxay ka shafaacadii waxay ka goobayan waxaan shafaac dhagax iyo laata iyo cuso iyo asnaamaa shafaaco laga raadinaa nacam ama waxaa laga raadinaa shafaaco shaqsi aynan ogeyn wuxuu ku dhintay iyo wuxuu ku dhima doona xataa nacam bis adiga yacni salaad haddaa rabta ka tag haddaa rabta saa doonta yeel khamrigaaga cab dariiqada keliya un iska hagaaji nacam waad shafaaca helaysahay nacam soo ma kasen waman biariiqi jiilaani najaa min min xarri niiraani waman biariiqi jilaani najaa min xari niiraani naam marka taasoo kale shafaacadii mushrikiinta waxba ma dhaanta nacam waxuu isku haleynaya waxuusan ogeynu isku hadlaynaya nacam soo ma garan shafaacada waxyaabaha lagu mutaysto as yacni ugu weyn tawxiidkaa ka mid a nacam haddaad mushriknimo ku jirto ama aada ilaahay heyrkii la caabudaysid waxaa weeyaan waa waxaagii tawxiid shafaace ma gaaraysid maxaa yili nabiga sala allahu alayh ali w waxaa la weydiiyey man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama shafaacadaada yaa heli ogaa la yidhi maalinta qiyaamaha qaala man qaala laa ilaha ila allahu khaalisan min qalbihi nin laa ilaaha ila allahu dhahay oo ay dhab ka tahay oo isla markaana yacni aan cid kale ilahay waxba ugu daraynin laa ilaha illa barax la qofkii la yimaada shafaacada rajo ka qabo laakiin ninka ilaahay iyo awliyada iyo ilaahay iyo waxaas iyo ilaahay iyo un daba taagan ee ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajinaayo shafaacada heli maba helayo marka horeba marka in tawxiidka la iska saxo si shafaacadii nabiga loo helo sala allahu alayh ali wasalam iyo dadka wan wanaagsan shafaacadooda markaas wax ku taraysaa shafaacada iyadana sidoo kale darafka kale waa khawaarijta iyo muctasilada wax shafaaco la yidhaha ma jiraanay leeyihiin cid shafeecaysa ma qof dambaabay maba loo shafeecayo kuleeyihin nacam waa daraf kale darafka wasadkaan ahlu sunnada waay nacam shafaaco waa jirtaa bay leeyihiin kuwaas waa khilaafsan yihiin khawaarijta iyo muctasilada kuwaanna waxay ku khilaafayaan shafaaco shuruud lahaa jirtay leeyihiin nacam oo shuruudda waxay tahay inuu alla raalli ka noqdo qofka loo shafeecayo iyo kan shafeecayo labadaba xadiidka nabiga waxaa kusoo arooray sala allahu alayh ali wasalam inuu yidhi fa yuxaddu lii xaddan waa la ii xadaynaa soohdin yacni waxaa la i yeelayaa intaas naarta kasoo bixi baa la i dhahaya waa kasoo bixinaya haddana mar kalean ilaahay baryaya intaas kasoo bixi baa laleeyahay waa loo xadidaa rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam cid allaale ciddou doono oon loo idmin ma kasoo saari kara rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam jannada marka siyaabahaas marka shafaacadu marka qofku marku saa u ogaado sida saxda asaas ah waana qofku marka hadhow intou meelaha iska istaagay inuu yiraahdo shafaacada ma ogola kuwaas iyo qof walbaa yacni culimmadu waxay dhahaan dadka yacni been abuuradka iyo cayda qof kastaa waa yaqaanaa nacam qof aan aqoonin ma laha qof laga badiyo ma laha laakiin taxqiiqa iyo cilmiga iyo yacni xaqa bayaanintiisa dadku kaasay ku kala tegsan yihiin nacam qofku marka waxuunan dhihin haddii loo dhaho qofka unbaa ku dhib qaba nacam kan dhahayaa ku dhib qaba washafaacatu shafaacada alatii taas oo idakharahaa lahum oo u keydiyey alle xaqun weeyaan kamaa ruwiya fi lakhbaari weliba nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nebi kastaa ducaa la siiye laga aqbalaayo nebi kastaa ducadiisii wau hormarsaday aniga tayada waan ky waa waa waan waan waan kaydsaday yiri nacam waa midda marka aakhire oo kaydsaday sida ummaddiisa rasuulka caleyhi salaatu wassalaam oo ugu turaayo oo uga naxaayo hada billahi tawfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam